بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا قرت أراد أوضونه غزوة دولان ورى mid qariyo ayuu ah bikayrihaa midaan iyada ahayn buu ku qarin jiray mid kale dulaan kale ku qarin jiray muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saareen abu daawuud wuxuu ziyaadiyey waalxarbu khudca buu intaa ku daray waalxarbu khudca yani dagaal dagaalku waa khadeecid wey macnaha walxarbu khudcadaasi iyadoo xadiidkan ka madax bannaan waxaa soo saaray bukhaariyo muslim min xadiidi jaabir bni cabdillaah xadiis mustaqilay ka dhigeen laakiin abu daawuud xadiidkanuu daba dhigay oo walxarbu khudca ku israaciyey xadiiskan oo kaana ida araada qaswatan waraa bikayriha wuxuu ku yimid qisadii dheerayd ee kacab bin malik ee ku saabsanayd markay dagaalkii tabuuq kadib dhaceen isagiiyo saddexdii nin ee saaxiibadii labadii nin ee saaxiibadii ahaa qisadoodii dhexdeeda ayaa waxaa ku yimid xadiidka wuxuuna leeyahay qallamaa yuriidu ghazwatan yaqzuuha waxaa aada u yaray inta uu nebigu doonayo duulaan uu duulayo ilaa warraa bikayriha ilaa hadduu doono inuu duulaan u baxo mid kalu ku qarin jiray saas maana aad bay u yarayd bay macnaha inta intuu duulaan u socdo haddana duulaankii uu muujiyo way yarayd waxaa aada u badnayd inuu duulaankaa qariyo oo mid kale ku asturo ayib xataa kaanat qaswatu tabuuq buu yidhi ilaa ay dagaalkii tabuuq tabuuq ka yimaado فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا دقالك تبوك نبي صلى الله عليه وسلم كليل أدك تحدي سكدو لي حل أي تهي أي جلال تهي أو آد أي أكلوشة قرح سفر آد أفق نواقع بلي ومدينة مركا لقب بحور تبوك نوصعون إلا تضوب غلو كيلومتر واحد ولقوا ودو صحراء ومفازا للبهقوي أنا dhulbahgooyo lama degaan ah oo saxara ah wastaqbala ghazwa caduwin kabiir ciidanka uu ku socday ee duulaanka ku ahaana ciidan aada u badan buu ah marka jidkoo khatar ah iyo cadowgoo badan arrimahaasaa ishelay fajalla lilmuslimiina amrahum liyata'ahabuu uhbata caduwihim dagaalka tabuu nebigu kamuusan qarinin muslimiinte meeshay u socdaan iyo meesha duulaanka lagu yahay kulli waa u caddeeyey musan qarinin tabuuk baan ku soconnaa baa layidhi maxaa keenay si ay ugu diyaar garowgaan diyaar garowga uu baahan yahay xaaladdu waa adag tahay diyaargarow iyo isticdaad ziyaadaa bay u baahan tahay haddaan si cad loogu sheeginna lama helayo diyaar garowgaas lihadihi lmaslaxa buu nebigu door biday marka inuu middan inuu daaha ka qaado oo si cad ugu sheego laakiin inta kale wuxuu u badnaan jiray inuu eh, hadduu du meel u socdo uu duulaanka inuu mid kale ku asturo warraaga waxa la tawriyada inaad shayga qariso shaygii shay aan ahaynna aada muujiso shayga waad waxaaga waad qarsan wax kaleeto ood moodsiinayso ruuxa kale na waad muujinaysa sababtuu sidaa u yeeli jirana waxay ahayd nabiga sal alla alay wasalam yacni masaajidkiisa iyo saxaabada waxaa ku dhex jiray munaafiqiin munaafiqiintuna cadow bay ahayn hum lcaduwu faxdarhum qolo alla yidhi waay cadow waa uun iyaga ee iska jir baa layidhi marka in ciidankii la bixiyana waa la rabaa in la duulana waa la rabaa sirtaada inaan la helinna waa la rabaa waana lagugu dhex jiraa sayd yeelowe waa inaad marka xeeladaysato oo aada isticmaasho meeshaad u socotay meelaan ahayd waxaa la mid ah xadiidka anas radi allahu canhu wuxuu yidhi yani waxaa ka mid a ah nebigu sal lla alay waslam taxadar fara badan buu samayn jiray waxaa ka mid a ah inuu sirtiisa qarsado sirtiisa inuu qarsado inuu diro maaratay sirdoonka inuu baahiyo oo cadowgu inuusan helin warkiisana ku dadaalo warka cadowgiisana iyo sirtoodana inuu helo aada ugu dadaali jira leannahu min baabi akhdi alasbaab wa isagoo nebi alla ah haddana wuxuu amran yahay inuu asbaabta qaato min baab acqilha wa tawakkal cala allah acqilha wa tawakkal asbaabta in la qaato مثلا wuxuu soo saaray axmed iyo muslim ay soo saareen min xadiidi anas bin malik rasuulku wuxuu diray nabigu sal lla lay slam nin la yidhahdo busbas ama busbasa labadaba buu ku yimid ayuu u dirsaday caynan yanduru maa sanacat ciiru abi sufyaan xilligii beder ka hor dagaalkii beder markuu aadi rabay ayuu ninkaa magaca cali buu dirsaday isaga oo sirdoon u ah nabiga sal alay slam oo soo fiirinaya bal abuu sufyaan iyo safartuu watayee shaam ka soo noqonaysa waxay samaysay noo soo fiiri buu yihi bal warkooda noo soo ogow ayib ninkii waa tegey dhulkiibuu soo maray warkii safarta ganacsiga wada ayuu soo ogaaday wuu soo noqday markaasuu nabiga sal alay waslam si hoos ahaana uu sheegay fa xadatahu alxadiid hoos buu nabiga uu sheegay wixii macluumaad uu soo helay nabigu marka waa baxay sal alay wasalam markaasuu hadlay saxaabadii buu la hadlayaa in ha la baxo ha la diyaargaroobay inuu dhuhu rabaa leanna waxaa warka la keenay baa wuxuu noqday war iijaabi ah oo laga faa'iidaysan karo oo safartii abuu sufyaan inay soo dhowdahay jidkaana maraysaa jidkaa loo geli rabaa marka markaasuu nabigu sal ly waslam intuu saxaabada la hadlay wuxuu yidhi ina lana tilbatan faman kaana dahruhu xaadiran falyarkab macanaa ina lanaa ilba waxaan leenahay xaajo dan baan leenahay ee ninkii gaadiidkiisu diyaar yahayow gaadiidkaaga fuulo ina keen laba dhihin beder baan u soconnaa laba dhihin abuu sufyaan iyo xoolihiisaan ku soconnaa xoolihii quraysh oo meesha marayaan qabsanaynaa lama dhihin laana taasi waa sir laakiin muxuu yidhi wardan iyo xaajaynu leenahaye ninkii gaadiid lahu gaadiidkaaga oo diyaar yahow soo fulmul ayib rag marka meesha joogay oo xoogaa gaadiidkoodu uu xaafadaha koree madiine uu jiray ayaa marka idan weydiisay waxay rasuulilahi aanu gaadiidkii waa naga fogyahay aan soo aan aadno markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slm laa ilaa man kaana dahruhu xaadiran ruuxii uu gaadiidkiisu hadda joogo diyaar yahay mooye mid meel fog loo raadinaya maayo buu nabigu sal alay slam markaasuu nebigu baxay sal alay wasalam isagiiyo saxaabadiisa wixii diyaar ahaa ayaa baxay ilaa ay safartii shaam ka soo socotay jidkay mari lahayd ay uga hormareen beder bay uga hormareen meeshay uga hormareen adugu si waxay ku fakatay yani wax weyaan uun qadar ilahay bay ku fakatay saasay ahay marka ujeeddadu fiirso warkii la keenayna nebigu waa qariyey sallallahu alayhi wasallam ninka sirdoonka uu dirsaday uu keenay talabaadna nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada markuu u sheegayay Musa din meeshaasaan u soconayo diyaar garoob wuxuu dambaynu leenahay diyaar garoob saasumaan marka da'bigiisa sida ah nabigu sallallahu alayhi wasallam tayib warra bighayriha marka waxa laga wadaa warra bighayriha waxa laga wadaa mesela markuu u socdo markuu makka oo kale u socdo waxa magaalada la gelinayaa inuu u socdo oo kale mesela najd u socdo ama tabuuq oo kale inuu socdo waxa la warsanayaa bal ka warrama jidka tabuuq see wey maalmaha xagee la degan yahay xagee madan meeshee biyo leh xagee lagu degi karaa waraysiga waxaa loo badinayaa jid kale maxaa la dhahayaa war maanta waxaa la waraysanaya jidkii tabuuq halkaa in lagu socdo u badinayna xageena loo socdaa makaa loo socdaa saas macana makaa loo socdaa ama khaybar baa loo socdaa marka meeshuu u socdo maya meel kaluu moodsiin jiray inuu u socdo sidaasay sirtiisu ku qarsoonaan jirta nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macana ayib marka waa waxaa weeyaan waxay soo gelaysaa qowlullahi tabaaraka wa tacaala khuduu xidrakum taxadarkiina qaata waa ka dhowr goor lagu celiyey taxadarkiina qaato markaad cadow la dagaalamayso waa inaad aqsa maa yumkinu taxadara qaadato asbaabtana aada isticmaashaa la doonaya macna وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال وحوري shahidtu waxaan xaadiray rasuulullaahi baan xaadiray sal lla alay wasalam idaa goortii lam yuqaatil uusan dagaalamin awala nahaari maalinta bilowgeeda akhara wuu dib dhigi jiray alqitaala dagaalka xataa tazuula ilaa ay zuusho ashamsu qoraxdu ilaa ay zuusho oo watahubba ay dhabato alriyaaqu dabayluhuna ay dhabtaan dabayluhu soo dhacaan way macna oo watanzila oo wayanzila uu dego annasru nasriguna uu soo dego rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey والثلاثة يصدحدي وصححه وحا صحيح الحاكم وأصله حديث كان أصل كيسونا في البخاري وكسوغي هي كذلك وحا صحيح الترمذي ذهبي يا شيخ الباني غير كل حديث واحد صحيح وحنا كتوسيا وقتiga ay mustaxab ka tahay in la dagaalamo maalinta ama gelinka hore inta hawadu qawda yu dagaalami haddii xilliga ay qoraxdu kala barhka ku aadan tahay ay gaadho dagaal inuu markaa qabsadaba mooye miduu isagu wato ma bilaabi jirin waa u kaadin jiray ilaa qoraxdu ay zuusho oo xilliga duhurka la gaadho oo dabayluhu dabayshu soo dhacdo leanna xilliga ay qoraxdu ay samada kala barhkeeda ku aadan tahay xoogaa hawadaa xidhan sida haalibka ah khaasatan dhulka saxaraha ah iyo jasiiradda hawadaa xidhan markay qoraxdu suusho xag galbeedka ay u badato oo xilliga duhurka la gaadho markaasay dabayshu soo dhaxaysaa dabayshaasaa marka waxaa la socda nasrigaa la socda guusha iyo libta iyo nasriga iyo tanuu la socda marka xilligaasuu marka nabigu ku aadayn jiray sal alay slam marka ama gelin dambuhu dagaalami jiray ama gelin hore laakiin xilligaa qoraxdu ay dhexda ku aadan tahay sida qaalibka ma dagaalami jiray nabigu sal lay wasalam ayb culimadu marka waxay leeyihin waa mustaxab waa mustaxab oo mustaxabo waxay mustaxab tahay macnaa in muxuu ahaay xiliyada noocaas oo kaleeta ah ee muxuu ahaayey lagu dadaalo xadiidkii horen soo dhaafnay xadiidkii oo muxuu ahaayey kaana ida araada qaswata wara bikayriha alxarbu khudca buu ku daray aan lahayn abu daawuud waa midka hore alimaam nawowi wuxuu leeyahay waxay culimadu isla ogol yihiin calaa jawaasi khidaaci lkufaari fi lxarbi kayfama amkan ah, gaalada in la khadeeci karo dagaalka dhexdiisa ayay isku waafaqsan yihiin si alla say u suurowdaba ilaa an yakuuna fiihi naqdu cahdin aw amaan allahuma ballan ama ammaan aada wada gasheen iyo xabad joojin inaad jebinayso mooye oo taa lama ogola taasi khayaanada lama ogola ah, saas way وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ويمكاس هذه بلن آد قشو أما عهدي بحسو أما الروح آد نمتسيسو وإن آدم تبنين تا خدع لو إله خدع وحل إله هذا إن آد روح التوفيسو oo aad u isticmaasho taatiig uusan ku dareemin kadibna uga faa'iideysto saas macna taas la yiraahdo qabiixa ruuxuna dagaal buu kugu talagashan yahay adiguna dagaal baad ugu talagashanta ruux isu kaa dhiibi ma ah ruux cahdi ballan kula galayna ma ah waa ruux dagaal kuugu talagashan isagoo dagaal kuugu talagashan adiguna dagaal aad ugu talagashan tahay baad markaa khadeecday khudcadaasi marka waa okay khudcadaasi waxaa soo gelaya beentaa soo gelaysa inaad been u sheegto waana xilliyada beenta la banneeyo wey sharcan xadiisa nabiga sal kusoo sal alay wasalam yani saddex ruux beentoodu way bannaanta oo beentooda dambi kaga imaan maayo rugso sharciya haystaan dagaalka dhexdiisa marka lagu jiro beentu waa bannaanta oo alxarbu khudacay gelaysaa markaas ayib waxaa ka mid a ninka reerkiisa beenta u sheegaya ku dajinaya reerkiibuu been ku maslaxaya ayadana wa kadalika lafdi kala jira isagana saxiix dhahaya iyaduna been way ku maslixi karto hadii macnaha waxa weeye sheerku uu dumahay hadda beentaha isaga dhisnaado hadii uu dumahay dumida ka daran ninka saddexaad ama ruuxa ama xaaladda saddexaad ee beenta la ogol yahayna waa marka dadka la heshiisiinayo waay yani waxa weeye ruuxa dadka heshiisiinaya inuu been u kala qaado oo fariin beena u kala qaado si uu isugu keeno u heshiisiyo isagana waa loo ogolin marka waxay soo gelaysaa beenta dagaalka dhexdiisa lagu sheegayo cadowga loo sheegayo alxarbu khudcay gelaysa alxarbu khudca ayay qeyb ka tahay macna sidaas weya ayib وعن سعد بن جثامة رضي الله عنه قال وحوله سئل وحل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحل ويدي عن أهل الدار آه. دار تضد كذا ومن المشركين قال هذا كمذا kuwaasoo yubayatuuna habeenkii la gelayo ah, habeen la weerarayo habeennimo iyagoo jiifa ayaa la gelaya oo la weeraraya oo fa yusiibuuna ay asiibayaan min nisaa'ihim kuwa weeraray baa asiibaya yusiibuuna ciidankii weeraray baa asiibaya min nisaa'ihim dumarkooda iyo wadaraariyihim iyo carruurtooday asiibayaan oo dagaalkii habeennimada la qaaday baa wax ku gaadhaya faqaala nabigu wuxu uri sal lay wasalam hum iyagu waa dumarkii caruurtii minhum kuwa la weeraray bay ka mid yihiin kuwa habeenka la galay ee gaalada lala dagaalamayay bay ka tirsan yihiin muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xadiidkani macnihiisu waxa waaye asalka saan u tegi doono marka lala dagaalamayo cadowga ama gaalada lala dagaalamayo caruurta iyo dumarka shareecada islaamku in la laayo ma qabto waana u tegi doonaa xadiiskeeda oona soo socda laakiin hadday dhacdo in habeennimo la galo oo laga maarin waayo in habeennimo la weeraro habeenkii markii la weeraroo guryaha lagu weerarana caruurtii iyo dumarkii ay wax ku noqdaan caruurtoodii iyo dumarkoodii hadday wax ku noqdaan ma bannaanta mise ma bannaano waay taas iyada waxaa xadiisku tilmaamaya inaysan dhib lahayn nebiga markii la weydiiyey wuxu uhi sal lla wasalam hum minhum ayagu ka iyagay ka mid yihiin maxay kaga mid yihiin xukunka khaaska ah oo xukumkee ah xaaladda la kala saari kari waayo xukumka waxay qaadanayaan kuwaa lala dagaalamayay qaadanayaan oo dhiigoodu markaasi dee wuxuu noqonayaa hadaf sidaana waxaa qaba culimada badankood alimaam shaafici maalik abu xaniifa iyo jumhuurta qaba haddii habeennimo la galo wixii dumar ama caruure loo qastine wax ku noqdaay in aysan dembi uusan ka soo raacaynin dadka weerarka sameeyey waxaa la leeyahay macnaha ha u qastin dilkooda haddaad kala badbaadin kartana kala badbaadi waxaa la mid ah markii sida hadda caalamku hadda joogo oo kaleeto laysku garaacayo madaafiic iyo sawaariikh iyo laysku garaacayo waagii hore waxaa la dhihi jiray manjaniiq baa la dhihi jiray manjaniiq waa bedelka hadda madaafiicdo kale sidaasoo kale markay tahay oo masalan magaalo la duqeeyo oo kaleeto ama meelay wada joogaan la duqeeyo oo kaleeto oo markaasi dumarkii iyo caruurtii iyagoon loo qastinay sidaa wax ku noqdaan tabyiidkaoo kale la mid tahay markaas tanoo kale markaa la mid tahay lama kale saari karo markaa لأن يجب أصلحان أمله وحرام على مبنى ونو تجدونا طيب وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري للرجل نوح كيري من كاس يتبعه صور راعي وكذب يمد في يوم بدر ما في بدر من قالوا أها النبي صلى الله عليه وسلم ارجع نقول falan astaciina kaalmaysan maayo bimushrikin gaal anugu kaalmaysan maayo garab ka dhigan maayo iska noqo ku yidhi rawahu muslim baa wariyey xadiidkani maqsuudkii inbuu ka soo gaabsaday xaafidku laakiin qiso dheer buu leeyahay caaisha radiallahu canha zawji nebi sal ly slam waxay leedahay rasuulku wuu baxay sal lay wasalam oo beder buu u baxay falamaa kaana bixarati lwabara xarat lwabara meesha la yidhahdo markuu joogo sii marayo adrakahu rajulun nin baa ka daba yimid oo soo gaaray ayb qad kaana yudkaru minhu jur'atun wanajda ninkaasina wuxuu ahaa nin lagu yaqaano lagu sheegi jiray dhiiranaan iyo gurmad dadka gurmada oo dagaalada usoo gurmada oo geesi oo dhiiran buu ah aada u dhiiran nin noocaas ah. fafarixa asxaabu rasuuli rasuulilahi sal lay waslam xiina ra-whu saxaabadii markay ninkii hebel hebelaha la yaqaanay geesiga arkeen oo ka daba yimid waa farxeen alilaahi maanta hadduuba hebelba dagaalka inala gelay xalku waa fiican yahay ila nin waxaa jira rag badan ka qaalaysan markii dagaal la yidhaha nin marka dagaalyahan waa cajiib ah waase gaal oo islaam ah saxaabadu marka waa ku farxeen nebigii markuu u yimi sal alay waslam oo soo gaadhay ayaa wuxuu ku yidhi ji'tu liattabicaka wa usiiba macaka maxamedow waxaan kuugu imid inaan dagaalka kula galo wixii aada heshana ee qaniimo iyo xoola aan inaan kula asiibo khatarna diyaar baan u inaan kula galo dee wixii dheefee timaadana raggaygaan ula sinna oo waxbaan ka rabaa saasuu macnaha ku yidhi axiib markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi sal alay waslam tu'minu billahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa ma rumaynaysaa markaasuu yidhi maya diyaar uma yahay taas markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay slam farjic falan astaciina bimushrik iska noqo yidhi marka anigu gaal kaalmaysan maaye gaal kale u kaalmaysan maayo macna wuxuu u socdo nabigu waa gaalo gaaladaan u socdo kuwo iyagoo kaloo gaala u kaalmaysan maayo garab kaa dhigan maayo iska tag buuri kacno ayib waa iska noqday marka uma madaa nabigu waa socday sal alay slam xataa idaa kunna bishajarati adrakahu rajul na shajaro la yidhahdo haddana markaan sii soconno ayaa haddana baa ka dabeeyey waa samri waay waa soo noqdo nabigu meesha haddana kaga dabeeyey markaasaa wuxuu yidhi sidii oo kale uu ku yidhi maxamedow waxaan u imid dagaalkan aan kula galo wixii la helaan aan wax ka helo nabiguna sidii oo kale ku yidhi sal lla alay slam sidii oo kale ku yidhi wuxuu ku yidhi iska noqo niyo ilahay ma rumaynaysa iyo rasuulkiisa maya takax iska noqo marka kuma rabe wuu iska noqday haddana markuu haddana nabigu marayo meel bayda la yidhaah ayuu haddana isagoo socdo ka dabiyey markaasuu sidii oo kale ku yidhi maxamed aan ku raaco markaas nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam tu'minu billahi wa rasuulihi ilahi rasuulkiisa marmeeynaysa haabu markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fantaliq saamarka ha mar baad ilahi rasuulkiisa rumaysa ina keen marka dagaal ka xaqqa طيب حديث مركز حديث مسلم قصة دير كليه وانا عبد الصحيح قصة واحد عيسى ودقالكي بدر دقالكي بدر oo nebigu sal lla alay markaas rag yar buu wataa ciidan waa u baahan yahay walow markaa hore aan dagaal lagu talagelino talagalka lagu tegay ay ahayd uu safartii reer qureysheed ee abuu sufyaan uu waday in dhexda loo galo lasoo qabsaday ahayd maqsuudka hore dagaalku dib buu ka dhashay ayib walow xagga rabbi tabaaraka watacala uu maamul ka socday sida qur-aanku tilmaamay ayib xadiidkaasi axaadiis kalaa la macno ah oo nebigu sal lla alay wasalam gaalo u timid oo tidhi dagaalka aan kula galno kuu hiilinno uu diiday way badanta xadiiska noocaas waxaa ka mid ah maalan xadiid abulxumaydin asaacidi rasuulku sal lla ly maalintii uxud buu sidoo kala baxay xataa idaa jaawaza taniyat alwadac taniyat alwadac meesha markuu gudbay idaa huwa bikatiibatin khashnaa'a markaaba waxaa ku soo baxay nebigu sal lla lay wasalam ciidan horin ah koox ciidan ah oo si aan caadi ahay u hubaysan hubkooda u dhamaystiray baa nabiga kusoo soo baxday sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam man haula warkoon yahay ciidankan kooxdan ciidanka xajabta badan ee sidan u hubaysan yahay markaas waxa yiraahdeen hada abdullah bnu ubay ibn salul في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فحالي عبد الله بن أبي بن الصلول oo lix boqol oo nin oo yahuuda wato wa yahuuddii ay xulafada ahaayeene bahwadaagta ahaayeene reer bani qaynuqaac lix boqol oo nin oo ka mida buu wataa ayib reer bani qaynuqaaca waxaa ka dhashay cabdullahi ibnu salaam baa ka dhashay saxaabigii jaliilka ah marka niman noocaasa weeyaan baa layidhi cabdullahi ibnu ubay baa wata cabdullahi waa ninkii munaafiqa waay ayib markaasaa nebigu wuxuuri sal lla alay waslam awaqad aslamuu ma islaameen miyay diinta soo gale markaasa waxa la yidhi maya ma soo gelin ya rasuul allah markaasa nabigu wuxu uhi sal ly slam quuluu quuluu lahum falyarjicuu waxaad ku tidhaahdaan iska noqda fariintaa iga gaarsiiya noqdaa laydin yidhi ma idin rabno maxaa yeele fa innaa laa nastaciinu bilmushrikiin annagu gaalada ma kaalmaysanno meeshooda ha ka noqdeen taxaawi xaakim ibnu sacad baa soo saaray sanadkiisana dacfi baa ku jira laakiin sheekh albani wuxuu ku xoojiyay shawaahid uu leeyahay kama fi silsila saxiixa kun iyo boqol iyo kow ayib xadiistaasi marka way fara badan tahay nebigu sal lay slam uu ku diiday gaalada inuu kaalmaysto dagaalka u kaalmaysto ayib ilaa ay ka islaamaan ayib oo nin baa u yimid sida xadiis saxiixa ku sugan wuxuu ku yidhi rasuul ilaahi uqaatil am uslim buu ku yidhi ah, miyaan islaamaa mise dagaalkan galaan markaasuu nabigu wuxuu ku yuri sal ly slam aslim uma qaatil islaam dagaalkana gal dagaalkii baaba socdo markaa dagaalkiibuu galay faqutila meeshii baaba lagu dilayba markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam camila qaliila wa ujira kaiiran in yar buu camal sameeyey maxaa yeele markuu saa u islaamamaysoo dagaalkii ma gelin markiina soo lama dilin muddaduu camalka samaynaya waa yaraa laakiin abaalgudka ilaahay agtiisa uu ku leeyahy waa weyn yahay buu nabigu sal ly sl leanna waa shahiid sooma saas wey waxaaba dhici kartaba inuusan hal salaadaba tukaninba welig wuxuu markuu soo islaamayba uu macnaha la dilayba marka aslim uma qaatil buu nabigu ku yuri sal lay slam islaam kadibna dagaalka gala laakiin adoo gaala dagaal hayla geli way xadiistaasi waxay faa'iideynaysaa marka inaan gaalada loo kaalmaysan karaynin dagaalka lagula jiro gaalada waxa laga hadlayo ma aha muslim lala dagaalamay dagaalamayo waa gaalo lala dagaalamayo gaalo lala dagaalamayo gaalo kaleeto looma kaashan karo saasuu xadiidku sheegaya gaalka aad u kaashanaysaay ama xarbi ha ahaada isagoo kale ah oo isaga laftiisa aydaan nabad ahayn ama gaalkii dimniga ahaa ee cahdiga kugula jiray ee kugu hoos noolaa ee raciyadda ka tirsanaa ha ahaada jizyada aad ka qaadaysa labadaba xadiiska way soo wada gelayaanoo laa astaciinu bimushrikin waa nakiratun fii siyaaqi nafyi baa la yidhahdaayo min siiqi alcumuum bay ka mid tahay bimushrik mushrik oo dhan baa soo gelay dimmi mucaahad xarbi wahaakada cumuumka xadiidka waa soo wadagelaya inaan la kaalmaysan kalaynin mutlaqan ayaa waxaa ku tegay culimada qaarkood sida sulaymaan ibnu rabiic abu sulaymaan daa'ifa min alculamaa baa sidaa ku tagtay laakiin culimada badankood waxay qabaan in la kaalmaysan karayo bishuruud wa wadawaabit haddii shuruud la helo waa la kaalmaysan karaa bay leeyihi oo waxaa qaba sidaa ku tegey awsaaci hawri maalik shaafici abu xaniifa jumhuurtoodu saasi qaba oo waxay leeyihiin way bannaan tahay in la kaalmaysto haddii la helo shuruud shuruuddaa waxaa ka mida bay leeyihin way ku kala duwan yihiin markii laysu keeno waxaa ka an yakuuna alkaafiru xasana alra'yi fi lmuslimiin gaalka aada kaalmaysanaysaay waa inuu ra'yi wanaagsan ka qabo muslimiinta walow muslimba yuusan ahaan laakiin gaal muslimiinta ra'yi wanaagsan ka qabo oo muslimiinta yacni aan ka fogaynoo ra'yigiisu uusan ka fogayn muslimiinta cadaawad badan aan u qabin waa inuu yahay hadduu idaa kaana sayi'a alra'yi fi lmuslimiina falaa bay leeyihi imaamu shaafici baa shardigaa dhigaya shardiga labaadi waxa weeye an tadcuwa alxaajatu ila alisticaanati bih waa inay dani keento oo baahi keento oo xaaja keento in la kaalmaysto oo daruura timid ama xaaje adag baa timid oo in la kaalmaysto keentay muslimiintiina markaa iskuma filla kan ay kaalmaysanayaanna kama maarmaan waa inay duruuf noocaasi timaado shardiga labaad bay ka dhigan shardiga saddexaadii waxay leeyihiin أن يستقيموا على أوامره ونواهيه يعني وأن يكونوا مغلوبين غير غالبين وإني مسلمين تكاشن أياي إيجا مركا ليسكو فيري وإني مسلمين تكحق بديه وأنا إني كس عدان أبيدك مسلمين تأمر كيسي النهي جيس وإني كس عدان هذي كحق بديهين ما كالميسان كرتيد بالليه لأن أيوه كحق بدن مركا تكالميسان ood gaalkii aad la dagaalamaysay ka wada takhallustaan soo adigu kugu soo jeesan maayaan taldidiya taa niman waxooda iska wato iska tasarufahayo oo iska socda waa inaysan ahayn waa inay adiga amarkaaga iyo nahyigaaga hoos yimaadaan waxaad u dirsato samaynayaan waxaad ka reebto ka reebtoomahayaan adiga ay aad u taliso laakiin haddayba kaa xoog badan yihiin markaa lama kaalmaysan kara leeyihi laanna akhiiran hadday isku kaa rogayaan ayib quyuudaasay marka u dhigayaan culimmadu qaba in la kaalmaysan karayo adilayna dalishanayaan marka ay leeyihiin waa la kaalmaysan karaa oo مثلا waxaa ka mid ah safwaan ibn umaya ayuu nebigu kaalmaystay ilayhi maalintii xunayn waa se daciif hadiikaas waxaan soo marnay inuu nebigu kaalmaystay Safwan ibnu umaya laftiisa ma ahayn laakiin gaashaamo uu lahaa buu nebigu ka ergistay oo dagaalka ku galay soo mar ya Muhammad وكان صومر نسوه له محمد أغصب يا محمد وكيله آه كتاب العارية في صومر محمد مدعبا مدعبا ما يدعيسه marka duruucdeeda iga qaadanayso ma dhacba ee uu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa caariyo madmuuna waa caariyo ku soo celin doono wax marka sawaabku waxa weeye nabigu wuxuu kaalmaystay hubkiisii buu ka qaatay oo ka caariyeystay oo ku dagaal galay laakiin isaga laftiisa ma dagaal waxaa kaloo deliishanayaan xadiidka ugu ugu adag ee ay deliishanayaani waa xadiidka la yidhahdo xadiidu dii makhbar nin la yidhahdaa warinaya wuxuu leeyahy rasuulkaan maqlay sal lla lay wasalam oo leh satusaalixuuna aruuma sulxan wa taqzuuna antum wahum caduwan min waraa'ikum reer ruum baad heshiis la geli doontaan kadibna markaad heshiis wada gashaan baa idinka iyo iyagoo wada socda baad cadow kale ku wada duuli doontaan ruum oo gala ah iyo muslimiinta ayaa heshiis dhex mari doona gaaladii iyo muslimiintii oo heshiis wada ah bay cadow kaleeto iyaga ka baxsan bay ku wada duuli doonaan xadiidkaasi axmed iyo daawuud baa soo wariy waana xadiid saxiix waa xadiid saxiix oo ku tusaya inay muslimiinta iyo reer ruum mar iskaashan doonaan ayagoo nabadi ka dhaxaysiiya heshiis oo ay cadow kale ku wada duuli doonaan in kaalmaysigu bannaan yahay baa loogu daliishay waana adilada ugu xooga badan ee loo daliishado inay bannaan tahay masalada iyada dawaabideeda haddii la ayib adiga waxa weeyaan masaladaasi masalo dood badani ka taagan tahay weeye laakiin cidda qabtahay in la kaalmaysan karo gaal gaal loo kaalmaysan karayo waxay dejinaysaa dawaabidaasay dejinaysaa haddii dawaabidaa la helo markaa waxay leeyihin laa maanica oo marmar baa loo baahan karaya marmaahee loo baahan karaya ayib waxaa ka mid a ah maalan adiladooda ay daliishadaan nabigu sal alay slam magaalada madiina markuu yimid oo isagoo maka ka soo hijrooday wasiiqaa jirta isagiiyo yahuud dhex martay oo bunuudeedii waxaa ka mid ahaa ree yahuudeed qabaa-isha ree yahuudeed ee magaalada madiina degan iyaga iyo nebiga ciidankiisi iyo saxaabadiisu inay iskaalmaystaan oo magaalada madiina wada difaacaan oy dagaalka isla galaan wasiiqadiibay ku jirtay waiiqada marka sixadeeda muran badan ku jira bunuuddeeda waiiqadu ma sugan tahay mise ma sugna iyo hadal badani ku jira laakiin inuu bandigaasi ku soo arooray in difaac mushtaraga la yeesho taasi iyada waa sugan yahay macnaha oo bandigaasi waa ku jira bunuudda laakiin waiiqadu si ahaanteedaba ma sugan tahay mise ma sugna ayaa hadal badani ka jira macnaha ayib marka aduu eh, waxyaalaha ay deliishanayaan waxyaalahaasa u badan macnaha ayib taasi marka waxa weya waa markii gaal loo kaalmaysanayo markii gaalka la gaashanayo gaal loo kaalmaysanayo ama masalada ku saabsan masale kale jira culimadu ay ka doodaan oo dhahaysa haddii dad muslimiin ah oo buqaad oo gardaran ay kula dagaalamayaan gaal ma u kaalmaysan kartaa waa buqaad yaani waa dadkay bannaan tahay in lala dagaalamo iska celiyo maalan nidaamkii muslimiinta iyo dowladdiisii oo caadil ah ayaa waxaa ku kacsan koox inay dumiso doonayso ama koox dulmi wadda way la dagaalamaysaa marka ma u kaalmaysan kartaa gaalo si kooxda muslimiintaee qaska wadda ee wax kharibaysee buqaadda ah si loola dagaalamo ma loo jabiyo gaalama loo kaashan karaya oo masale kale ka doodaan ayib alimaamu shaafici caleyh raxmat ullahi wuxuu qabaa maya abu xaniifana wuxuu qabaa haa qaarna tafsiil bay gelinaya abu muxamed ibnu xasmin caleyhi raxmatullahi baa wuxuu leeyahay markuu rajaxay qowlka dhahaya maya asal ahaan maya gaal lama kaalmayso muslimna looma kaalmayso markuu rajaxay kadib baa wuxuu leeyahay taasi waxa weeyaan waa marka dadka ahlulcadliga ee muslimiinta laga gardaran yahay kuwaasi awooday isaga celiyaan kuwan daalimiinta a markay leeyihiin oo iyagu wax iska celin karaan markaasay xaaraam noqonaysaa inay gaalo u kaashadaan amaa haddii ay kuwan daalimiintiiba ka gardarani ay dadkii wan wanaagsanaa ka xoog badan yihiin inay baabi'iyaan oo eber ka dhigaanna ay ka baqaan marka isagaa wuxuu leeyahay gaalo way kaalmaysan karaan si ay buqaadan iyo dalamadan ay isaga badbaadiyaan laanna naftoodii baa markaa halis ku jirtuu leeyahy naftaadu hadday halis kastana wax badan baa kuu bannaan oo asal ahaan shareecada aan ku bannaanayn wuxuu soo deliishana aayaddii qur-aanka ahayd ربي تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضررتم إليه إلا ما ضررتم إليه وحلي مركة وحي الله حرمي وحو حراميها إنتين ضرورة إيماني قالك وحدا كالميسان كرينين ومسلم هذا لو كالميسان كرينين إنتين ضرورة كو إيماني لكن مركة الله فهاك أويابته كان قردرية مركة وحو ليه وضو كالميسانه وإسكدف عيني نبع كو قيسيه ما فصل عموم كده آيات ساسو laakiin بولي wuxuu ku وحو uu leeyahay waxaa sharti ah markaad u kaalmaysanayso gaalada aad soo kaalmaysanaysaay waa inaysan muslimiinta kale kuwan dulmiga wadee buqaada ma ah, muslimiinta kale xoolahooda iyo naftooda iyo ehelkooda iyo cirdigoodu inuu ka nabadgelayo taa inaad damaanto waay haddaadan dammaani kalaynin gaarka aada soo kaxaysanayseed kaashanayso inuu muslimiinta kale nabadgelinayo oo maalan dhiiggeediibuu waxyeelayaa cirdigoodiibuu waxyeelayaa xoolahoodiibuu waxyeelayaa haddii aadan ka celin karaynin ma banaana markaana inaad soo kaashato xataa cinda daruura buu leeyahy limaada lianna wuxuu leeyahay adiga naftaadaad difaacaysaa soo maa gaalkan aad soo kaxaysanayso naftaadaad ku difaacaysaa ayib markaad soo kaxaysayna naf kale iyo xoolo kale iyo dad kaluu dhibaya oo muslimiintii ah ayib ma naftaadiiyo xoolahaagaa ka qaalisan marka dadkan la laynayo naftoodiiyo xoolahooda maxayba daruurada kuu ogolaanaysa naftaada badbaadi naf kalena dil oo naftaada badbaadadeeda intaasoo nafoo kale u dil oo naftaada badbaadadeeda xoolaha muslimiinta u baabi shareecada kuu banaynaysa maxay tahay markaa wey macna yacni xaaladdan lagu banaynayo daruur ahaan lagugu banaynayo waa inayna ka qalanin mafsado ah xoolihii muslimiinta iyo dhiigoodii iyo xurumaadkoodii iyo inay dhibaato galadaas u kusoo wayna ficlin karto wayna ficlin karto ma ficlin karin ma حتى ضرورها كما بنانا بولي ابو محمد بن حزم هذا الكتاب هذا هذا له قيمه بدو ومحلها ايو كغه هدلايا مجلد كتو تمنات صفحه 300 وكذلك مجلد كشنات 399 مساله كغه هدلايا طيب مساله marka مساله noocaas ama gaal gaal loo kaashanaya ha noqoto ama markii gaal la kaashanayo muslim baaqi iyo gardaran oo si kale laysaga celin karaynin loo kaashanayo ha noqoto labada masale khilaaf baa ku jira taasi marka waxa weeye marka waxaasoo dhan waxa weeye markii talada kaashiga gaalka la kaalmaysanayo ay muslimka ka go-ayso waay adigaa wata adigaa isticmaalaya adaa ku danaysanaya adaa wax ku fushanaya markuu waxaagiiyo dantaadii aada ka fushatana waad iska qaadi kartaa inta uu dantaada ku fulinayo kaalmaysanaysana gacantaaduu ku jiraayo adaa maamulaya ta laga hadlayo taawa laakiin hadduu isagu ku isticmaalayo isagaa barnaamijka wata isagaa hawsha wata isagaa mukhaadka wata iyo isagaa istraatiijiyada wata adiguna wuu ku isticmaalayaa wuu ku adeegsanayaa markuu kaa dhammaystana waa ku tuurahayaa dantiisii haddaad fulin weydana waa kutuurayaa ku kalu kugu bedelanayaa adigu marka mid wax ad adigu kaalmaysanaysa ma ahee adaa lagugu shaqaysanayaa markaa suuradu marka suurada maaha suurada kaalmaysiga iyo suurada in lagugu shaqaysto cadow barnaamijkii intuu ku gashado aad u adeegto oo marxalo mucayana aada u gudbiso oo hawshiisa aada u fuliso adigu waxaad doontaba sheegee taasi isticaano lama yidhaahdee waxaad markaa tahay gacan u shaqaynaysa cadowgii baad waa ka duwan tahay marka labadaa mas'alana dadka intood baa isku khaldaan nin gaana keensatay oo danteeda ku wadato oo markii uu fulin waayana ay tuurayso iyaduna meesha ku maalgeliso tabarna aan lahayn iyaduna waardiyeyso gacanta ku hayso laysa lahu min alamri shay ka noocaasoo kale ah marka laga hadlayo la dhihi maayo laguna ta'siilin maayo mas'alatu listicaana bilmushrik laguma ta'siiliyo maa masaladu waxa weeye nin muslim ah oo gaala isticmaalaysa waay halkaasa marka ta'siilkiisa iyo takiifkiisa sharciga halkaasuu maraya nin gaala isticmaalayso gaala barnaamij ku fushanayso xukunkiisu muxuu noqonayaa halkaasaa marka laga raadqaadaya ama masalada kaleetan kasoo hadlayna waa ka gadisanta waa markuu muslimku isagu uu yahay cidda hawsha gacanta ku hay oo isagu ku adeeganahaya gaalka ku adeeganaya markuu yahay saas macana labada masale in la kala fahmo waa laga marmaan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم رأى وحو أركي امرأة هويني بو أركي مقتولة أول الدلي في بعض مغازيه دولامدي سقار كم من الحضور دولامدا قاركود أيو أركي ناق لدلي هويني لدلي وقال أحي فأنكر مركز النبي وحو إنكري قتل النساء دمر كاللينتود والصبيان يعرورت اللينتود qatla nisaa wasibyan caruurta iyo dumarka layntoodu markaa nabigu inkiray oo reebay muttafaqun caleyh buxaari muslim baa soo saaray ayib xadiidkaasi sida uu faa-iideynayo oo dumarka iyo caruurta inaan la layn karaynin gaalada ah ama cadowga ah waa ijmaac waa laisku waafaqsan yahay inaan si gooniyo inta loogu qasto dadkaas lala dagaalamayo lagu daro dhiiggooda la bannaysto inaysan bannaanayn waa laisla ogolya hal masalay ka soo reebaan culimada qaar ka mid ah sida maalan imaamu shaafici iyo kuufiyiintu waxay ka soo reebaan haweenta ama ilmuhu hadday yihiin kuwo dagaalka wax kaga jira goortii aan la laynaynin oo dhiiggoodu uusan bannaanayn oo shareecadu inkirtay waa markay dadkaa raciyadda ama bulshadaa ka mid yihiin laakiin hadday dagaalka wax kaga jiraan oo hubka sidaan xukumka ninka gaashaanqaadka hubka siday qaadanaya waa la layn karaa markaas saas waxaa waxaana laga qaadanayaa xadiidka nebiga sal lla alay wasalam abu daawuud iyo nasaa-i baa soo saaray ibnu xibbaan nebigu sal lla alay wasalam dullaamadiisa qaar ka mida ah wuxuu soo maray haweenay la dilay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam maa kaanat haadihi lituqaatil ha mid ma aynan ahaanin mid dagaalanta ha warmaba ayna dagaalamaynin mid dagaalantaba ma ahee maxaa loo dilay buu nabigu sal alayhi wasallam meesha maxaa laga fahmay hadday dagaalami lahayd dilkeeda muusan inkireen nabigu sal alayhi wasallam soo ma dagaalami dilkeeda ma inkireen caalamka hadda maanta muxuu ahayd ciidanka malaha in badan oo kamid waaba dumarba ba soo ma in badan ciidan kamid waaba waaba naago waaba dumar marka naagta ciidanka waa ciidan marar fara badan caruurta yararkaa baa ciidan laga dhigaa sharci islaamku ma ogola sharci islaamku waxyaalaha aan ogolayn waxaa ka mid ah caruurtu intaysan qaan gaadhin dagaal lama geliyo xataa hadday rabaanna looma ogolaado xataa hadday rabaanna looma ogolaado nabigu sal lay slam waa kii saxaabadiisa qaar ka mid a ah, sida cabdullahi bn cumar iyo muxuu aha baraa iyo wuu reebay ayagoo dagaalkii raba yuu u diiday nebigu sal lay slam ah, ilaa ay markii dambe bilaabeen muxuu ahay inay intay isgarab istaagaan anaa ka xoog badan iyo anaa ka dheer iyo muxuu ahay warukaadiya markay muddo ka soo wareegtay oo ay qaan gaadheen wuu u ogolaaday nebigu sal lay slam marka ilaa ay qaan gaadhaan carruurta lama dagaalgeliyo dagaalgelintooduna waa mamnuuc sharcan laakiin hadday dhacdo inay cadowgu soo dagaalgeliyo markaasi wax weeyaan maya oo uu dagaalku ku jiro isaguna xukunkaas u qaadanaya وعن سمرة رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول اقتلوا دلا شيوخ المشركين مشركين wastabiquu reebta oo baaqi yeesha sharkhahum caruurtooda sharkiga waxaa la yidhahdaa waa da-yarta aan weli qaan gaadhin waay waxaa wariyey abu daawuudda baa wariyey wasaxaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey ayib xadiidku waa daciif xadiidkaas ma sugna cilladu dacfigiisuna waxa weeyaan xasanulbasri baa samuuro ka warinaya inuu ka maqlayno ikhtilaaf baa ku jira saddex qowl baa ku jira saan in badan soo tilmaanay waxaa sidaa ka daran uu cancaneeyey xasanna waa mudallis sanadkiisa waxaa ku jira saciid ibnu bashiirin la yidhaahdo culimada muxadisiinta inta intooda badan agtooda daciifka saaniidiisa qaar ka midana waxaa ku jira in la yidhahdo alxajaaj ibnu arda isaguna daciif saas daraaddeed baa xadiiska waxaa daciifiyey albayhaqi ibnu turkumani cabdulxaq alashbini ashbili iyo sheekh albani عبد الحق الشبيلي ايو الشيخ الباني بويد في حديثكم مركب السجن حدو السجن لها انا معناها لغا ودا يوحو نقول لها اقتلوا شيوخ المشركين waxa laga wadaa shuyuukhda dadka shanqaadka ee dagaalamaya ama shuyuukhda oo odayaasha ah dadka duqeydeen dagaalamin ayaga lama laayo saas macna dumarka caruurta dadka duqeyda ah dadka ajiirka casiibka dadka iska shaqaalaha ah oo muxuu ahay aan dagaalamin oo laakiin iska shaqaalaha iska iska shaqaysa yani wax muxuu ahay ruhbaanta iyo kuwan iska cibaadaystay muxuu ahay kaniisadaha duurka isaga jiray adduunyada isaga dhex baxay kuwa lama laayo lama laayo yani waxa weeyaan ninkii dagaal ku jiro oo dagaalami karo gaashaan qaad ah baa la dilaa saas macna oo dagaalka lagu dilaa ama dadka kale maya xadiiska kale nabiga ku tus salawaatu rabbi wasalaamu calayh وعن علي رضي الله عنه marka waxay waxa laga dhigalayaa uqtulu shuyukh al-mushrikiin ala fard sihhati al-hadith hadii wala hadithku waa asaxay ma asixina laakiin hadduu ba asixi lahaa shuyuukhda waxaa laga wadaa dadka waaweyn dagaalami kara laga wadaa ee dadka do-oobay lagama wado macna sharkigana waa soo soo tilmaano caruurta laga wada xadiiskii horaana tilmaamay inayna banaaneen layntooda وعن علي رضي الله عنه علي وحلق وين أنهم tabarazuu way isu baxeen yowma badrin maalintii bader bay isu baxeen waxaa wariyay albuhaariy baa wariyey waakhraja waxaa soo saaray xadiidkan abu daawuuda baa soo waasaaray mutawalan xaaluya mid la dheereeyey isagoo intan ka dheer ah, mubaarazada waxaa la yidhahdaa dagaalku markuu bilaabanayo in xaggan intay rag ka soo baxaan xagganna rag ka soo baxaan ciidankiioo isu safan oo laba saf ku jira ayaa dhowr nin xagga ka soo baxayaan ama nin ama laba nin ama saddex nin qaarna xaggay ka soo baxayaan iyagaa islaynaya marka ciidankii kalena waa isku fiirsanaya ayagu markay dhagta iska saaraan oo qolo laga adkaadoo la laayo baa ciidanka intiisa kale isku bilaabaya marka mubaarasa la yidhaha waa isu soo bixid waay macna mubaarasadaasi marka inay bannaan tahay buu xadiis ku tusaya lafdiga dheer ee uu soo saaray abu daawuud soo saarayna waxa weeye cali bn abi taalib baa laga warinaya wuxuu yihi taqadama yani cutbat bnu rabiic cutbat bnu rabiic wa tabicahu ibnuhu wa akuuhu xagga gaalada waxaa ka soo baxay saddex nin cutbat bnu rabiic wiilkiisa weliid bnu cutba iyo walaalkii laba wada dhashay iyo wiil midkood dhalay isku raas way baa xagga gaalada ka soo baxay banaanka soo taagan yaa noo soo baxay dhehen marka ah midkood baa dhawaaqa wuxuu yidhi man yubaariz yaa soo baxa buu faintadaba lahu shabaabun min alansaar waxaa u soo baxay rag dhallinyaro ree ansaareed ah ree madiine ah raggan soo baxay ee saddexda xagga gaalada ka soo baxayna waa وصدحنا وفي قريش يدو ريما كا dhalinyaro marka reer Madiina aba u baxday oo banaanka usoo baxay tayib markaas waxay yiraahdeen man antum kuwada hayden wala si qanaay kuwada hayden bal markaas waxay yiraahdeen ta waxaanu nahay raggii reer Madiina hebel iyo hebel iyo hebel bana waa u sheegeen markaasaa waxay yiraahdeen laa xaajata lanaa fiikum wax dana idin lihin idinka idma rabno ree madiine iyo ansaar iyo aws iyo khasraj iyo ma rabno oo yaad rabtaan inamaa aradnaa bani cammina raggaanu ilmaadeerada ahayn baanu rabnaa bay dheh ilmaadeeradanna waa raggii muhaajiriinta hawa ilmaadeeradanna oo ree maka aan isla nahoon isgaranayno oo raggii muxuu ahay xiniiya dagaalami jiray waay anagu ree madiine isma dhaqaanee ilmaadeeradanna ha soo baxeen bay dheh markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla wasalam raggii marka nebigaa soo saaray qum yaa xamza قم يا علي قم يا عبي يا يا عبيدة بن الحارث فسمعنا حمزة ونبي أذيركي أه يا علي أو المذيرهم يا عبيدة بن الحارث ونبي إن أذيركي أه هل فراس مسكسو صار أو غيرك النبي صلى الله عليه وسلم ها أدو غيرك هذه المذيرة وديب لقال الله يتصمع ها غيرها كلام ماشي كوبا بين الله saddex buu soo saaray laba ilmaadeerra yihiin iyo adeerkiibuuna nabigu soo bixiyey sal lla alay slam ayib waxaa isu dhigtay marka xamza iyo ninka la yidhahdo cutba cali iyo shaybana way isqaabileen cubayda ibn alxaaris iyo weliid ibnu cutbana way isqaabileen laba labaa la isu qaabileen ayib xamza ninkiisii lababa daahine markiiba dhulku dhigay waa ka tilaabsan caalimo sidoo kaleeto shaybo dhulkuu dhigo uu ka tilaabsan waxaa muddo isgaraacayay cubaydat bn alxaaris iyo weliid labadaasa isku daahay ilan seefaa laisku garaac jiray mugta seefihii baa laisla dabamaray oo laisla dabamaray oo laisla dabamaray markaasa waxay isdhaafsadeen laba darbo yani dhaawaca labadooda mid walba waxaa gaadhay uu kii kaleeto u dhaqaaqi waayay mid walba meel buu ku dhacay waa isu dhaqaaqi waayeen marka ayib wuxuu leeyahay cali uma milnaa cala alwaliidi faqatalnaahu waxtamalnaa cubayda buy labadii nin mashaqeed kale qabanaya xamse iyo cali intay soo ordeen bay weliid israaciyeen waa dileen cubaydana isagoo dhaawacay qaateen markaasaa dagaalku bilowday waa la isku gaaciyey xadiidkaasi زيادتك مركو محاوجة سيدا مركو قدري أبو داود بصوصاري وانا حديث صحيحة شواهدنا وانيه وحكتوصي أو الله كان هذا ميشن أو لقفة إليسا إني مبارزة بنان تهي مبارزة إني بنان تهي ومعناها يا إيسو بحا وإنتان ديالكو بالله وانئين رق إيسو بحا والاستجابيه وي بنان تهي جمهور أهل العلم بانا صداقة ثوري إي أحمد إسحاق إيه وحي قدرين وشرط كبغين mubaarasadu markay bannaanto bannaanka laysugu baxayo waa in amiirku ogolaado isagoon amiirka muslimiintu ogolaanin mubaarasadu ma dhici karto shardigaas iyagu ku xidhan laakiin jumhuurtu waxay qabaan shardigaasi laazim maaha oo ninku isagaa bixi kara macna ayib sidoo kale tumxu ahaayay markuu nabigu tagay sallallahu alayhi wasallam meesha leeyada khaybar ah khaybar markuu tagay ali ibn abi talib iyo marxab baa isu baxay waa kuwa marka gabayga isu tiriyo muxuu marxab geeraaray oo gabayey iyagoo macnaha muxuu ahay isu xaragoonaya oo dagaalku markuu matalan intaan weli la isku bilaabin waa la isu xaragoodaa oo nin walba muxuu ahaaye waa gabyaa oo waa la isku dhuftaa oo intaan gacantu baa afka la iskaga dhargaa marxab baa marka gabay tiriyey cali baa gabay tiriyey waa la isku garaacay markii dambena cali baa ka takhallusay radi allahu canhu marka nabiga sal alay wasalam hadigiisii bay ka mid tahay wayna bannaan tahay mubaarazadaas wax dhiman xadiidkan waxaa kaloo laga faa'iidaysan mas'alo kaloo hadday mubaaraza dhacdo bannaanka la isugu soo baxo raggii mubaarazoonayey ma isu hiilin karaan wuxuu inoo faa'iideeyey inay isu hiilin karaan saas maana maxaa yeelay cali iyo xamsa waxay u hiiliyeen cubayda soo ma way u hiiliyeen marka waa bannaanta iyada ayib وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال دواغاس سيف lagu dagaalami jiray hada laakiin madaafiic iyo xabada la isla dhixin ma qaal hadii xabada lafteeda banaanka la isula bixi karo oo rag isu bixi karaan ma qaal laakiin waaga hada seefa iyo warma iyo waxba la isula bixi jiray وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال وحوري انما انزلت وان لسودجيي هذه الايه ايضا دح ايضا دح ايضا fiina dhexdanadana lagu soo dejiyey macshar alansaari kulanka ree ansaareed dhaadhexdanada lagu soo dejiyey macshar alansaar baan u jeedaayo oo ku khasisayaa annaga ree ansaaradee khaasaanna u degtay wa macsharku waa kulanka yacni wuxuu ka wadaa ayadda qowluhu tacaala buu ka wadaa walaa tulquu ha ridina biaydiikum gacmihiinna ila atahlukati halaagga xaggiisa ha ku ridina gacmihiinna halaagga ha ku ridina oo naftiinna laga wado aayaddaasi annaga nuu soo degtay buu qaalahu wuxuu yidhi abu ayuub hadalkaa wuxuu yidhi raddan xaal uu yahay ama raddan radin darteed buu u yidhi calaa man cid korkooda uu radinayo ankara inkirtay calaa man cid korkii inkirtay xamala xambaaray calaa safi ruumi ruum safkeeda ku xambaarayoo weerar ku qaaday way macnaha xataa dakhala ilaa uu dhex galay fiihim safkii ruum ilaa uu dhex galay yuu weerar qaaday ninkii sidaa sameeyey ayay qola usoo daliishadeen walaa tulquu biaydiikum ila tahluka yani nin saxaabada ka mid ah ama nin baa eh, markii dagaalkii bilowday ayuu isagoo keligii buu safkii ciidamadii ruum ayuu dhex jiray khatar buu isgeliyey markaasay dadka qaarkood raggii meesha joogay waxay u deliishadeen inuu ishalaagay aayaddani marka usoo deliishadeen walaa tulquu biaydiikum ila tahluka abu ayuub baa meesha joogo markaasuu wuxuu yidhi warnimayo aayaddu annaga nagu soo degtay meelsheedii meelaan ahaynna waad saaraysaan sidaas way xadiidku marka روح وري الثلاثة صدح دي باوري وصححه وحا صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم ذهبي باكو وافقي شيخ الباني سيدو كليتو في صحيحة وفي صحاح السنن بو ايضا كو صحيحين يا تفضل شانا حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه tamaamkiisu wax weeye ama dhammaystirkiisu aslam abuu cimraan nin la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay duulaan baan u baxno magaalada madiinaan ka duulay waxaan markaa u soconnaa buu ihi meesha la yidhahdo qustnti qustantiniya waa magaaladii ruom ciidamada marka masar ka socdae muslimiinta waxaa watay cuqbat bnu caamir ciidankao dhan oo iswatana abaanduulihiisu waxa weeye cabdiraxmaan ibnu khaalid ibnu waliid baa wata khaalid walid wiil uu dhalay cabdiraxmaan la dhihi jira ayaa ciidanka guud ahaan kor ka wata wuxuu yihi waruuma mulsiqu duhuurihim bixaaiati aw bixaa'iti lmadiina ruumna waxay sameeyeen dhabarkooda waxay ku dhajiyeen magaalada derbigeeda magaalada derbi bay leedahay oo magaalo aada ay u adkeeyeen marka magaalada darbigeeday dhabarka saareen waxay ku talagaleen in ay ay si wanaagsan isu difaacaan fahamala rajul minna ala al-aduwi min ciidankii muslimiinta ka mid kamida ah, baa marka keligii isagoo abu cadowga ciidankoodii weerar ku qaaday keligii baa dhex galay tayib markaas dad waxay yidhahdeen mah mah laa ilaha ila allah yulqii biyadayhi ila tahluka ah daa warka daa war naftiisii buu halaagay kani naftiisii buu halaag ku riday dambi buu galay bay dheheen macna abu ayyim al oo meesha joogay baa wuxuu yiri inamaa ta'awwaluna hadhihi al-ayata war aayadda sidaasaad ku fasiraysaan oo meesha saaraysaan buu an hamala rajul yuqatilu yaltamisu ash-shahadata aw yubli min nafsihi aayaddii waxaad ku fasirteen inuu nin muslimiinta ka mida dagaal galay oo keligii weerar qaaday isagoo shahaado raadinayana meel khatara isgeliyey ah, naftiisana halis geliyey taasaad aayadda ku fasirteen buuri wainamaa nazalat hadihi alaayatu fiina macshara alansaar aayaddanina annagay nagu soo degtay reer ansaar haddaanu nahay annagay aayadda nagu soo degtay waxay ku timid buu leeyahay lamaa nasara allahu nabiyahu wa abhara alislaam markuu ilaahay nebigiisa guul siiyey oo u hiiliyey oo islaamku muuqday oo gaaladii iyo gaalnimadii ka adkaado islaamku xoogaystay ayaa waxaanu nidhi buu idhi annaga dhexdannada hoos ahaanbaa waxaan uu sheekaysanay buu ihi annagoo nebiga ka qarsanayna ree ansaareed haddaanu na islaamkii guulaysay gaaladii jabtay dhul badan buu muslimkii qabsaday dowlad islaam baa dhalatay markaasaanu hoos ahaan intaan u sheekaysannaa waxaan isugu sheekaynay buu yidhi halumma nuqiimu fii amwaalina wa nuslixuha warnimayahow kaalaya xoolaheenna aan iska dhex joognayo guryaheenna aan hagaajisano muddo dheer baan dagaal ku jirnay rafaadnay xoolihii dayacme ilmihii dayacme kaalaya reerihii bal maadaama islaamkii xoogaystay islaamkii maadaama xoogaystay bal reerihii carruurtii aan isku hagaajinay kaalaya oo islaaxinay markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey buu yidhi wa anfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluk war jidka ilaahay wax ku bixiya gacmihiinana halaaga ku ridina naftiina halaaga ku ridina naftiina halaaga ku ridina maxaa laga wadaa marka wuxuu yidhi marka والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد نفط هلاك لقر ذا معنى هذا وحو ينبوري إن أن جهادك كتغنو oo nureeraha nagii caruurtanada iska joognoon hagaajisano jihaadkana aan faraha ka qaadno taa weeye midda uu alla leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ayaddu macnahaasay leedahay sidaasayna kusoo degtay buui annagayna nagu soo degtay oo markaann war jihaadka intaynu hadda ka yara fadhiisanno dad kalaad joogee ama waxoogaa maaragtay bal reerihii aan ku yara mashquulno ayay aayaddu soo degto waxay ka cabirtay in reeraha iyo adduunyada ku mashquushaan oo jihaadka aad ka tagtaan inay tahay naftiinni iyo gacmihiinood halaa ku rideen idinkuna waxaad u dalishateenba nin muslim oo shahaado raadinahayo halis isgeliyey ma aha wiil halkaas ayada meesheedii meel ahayn baad saaraysan tafsiirkeedii meel ahayn baad ula kacdeen buu abu imraan wuxuu leeyahay qisada warinaya falam yazal abu ayyub yujahidu fi sabilillah hatta dufina bil qustandiniya abu ayyub madama ayadan iyaga ay ku soo degtay inuu dagaal iyo jihaad ku jiro kamuusan suulin ilaa lagu aasay meesha la yidhaahdo qustintiiniya raggii qustintiiniya furtay buu halkaasu yaa lagu dilay radi allahu canhu wa ardaa xadiidku markaa wey xadiidku marka isaga iyo axaadiis kaleba waxay faa'iideynaysaa inay bannaan tahay al-inqimaasu fi lcaduwi ruuxa muslimka ah inuu cadowga dhex geli karo naftiisana uu mukhaadarayn karo khatar gelin karo isagoo shahaado raadinaya taana aynan ahayn dembina ahayn naftiisana uusan halaag ku ridin bal inay tahay masale bannaan oo shareecada ku bannaan aayatu maa fi lamri waxa weye naftiisii buu khatar geliya isagoo shahaado doonay waana maqlab iyo maqsad sharci culimada qaar ka mid a shardi waxay ka dhigaan waa in uu cadowga nikaayo iyo dhib u geysanayo waa inuu isleeyahay cadowga waxbaad u geysan kartaa markay ugu yar tahay nooc cabsigelin ah waa inay keeni karto khatar isgelintiisu laakiin haddayna waxba faa'iideynaynin shahaado unbaan doonahayaayo waa iska dhimanahayaa maya shahaado waa la rabaayo laakiin adoo muslimiinta anfacay shahaado qaado soo ma adoo muslimiinta anfacay wax ka tegay shahaado qaado laakiin waa iska tegahayaayo aakharaan isaga socdaa maya saas macnaa waa inaad wuxuun ka tagto calaaqali taqdiir waa inay ku qaataan gaaladu darsi ah muslimiintu in ay yihiin dad geesiyaal ahoo naftood hurayaal ah macnaha haddaad faa'iidayso waa nikaayo haddaad dhibintaa ka weyn geysatana waaba kasii fiican laakiin waa inaad wuxuun geysanaysa waay markaasi waa banaanta waa masalada la yidhaahdo alinqimaas qaacidat alinqimaas baxti la yidhaahdo buu sheekh ka leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah sidoo kalete ibnu naxaas ayaa kitaabkiisa qayimka oo jihaad ka qoray mashaariqa ayuu isaguna baxdi qayim ka qoray masalada iyada oo masalatu al ina gaalada uu ruuxu qatar iskaliye isagoo shahaada doonay tayib asagoo u badinaya weliba inuusan soo laabanayn waqtigii nabiga dhacday sallallahu alayhi wasallam soma anas ibnu nadr dagaalkii uxud somaay markii saxaabadu intay soo jabeen lasoo lasoo tegay soo oo dhulkii la soo baneeyay dad yaroo nabiga la jiray oo markaa buurta uxud salka saaray mooye ayuu raggiyo soo soo carray soo baxay buu ka ka hortagay war xageed u socotaan war xaggeed u socotaan war nimeeyo war haa war jannadii baad buurta u xidso sokadeeda iga soo uraysa haa kadibna waa kii daba maray isagoo keligii ah buu ciidamadii reer qureysheed oo raggii soo jabiyey ayuu keligii dagaal la galay qacda qacdas ugu hayay iyaguna u garaacayeen meeshay ku dileen siddeetan iyo dhowr nabar isagoo ku taala loo tegay marka waa inqimaas waa khatar isgelin waay naftaada inaad khatar geliso waay limaslaxa oo muxuu ahay muslimiinta iyo diinta macnaha difaaca bal nabiga sal alay slam baa waxaba ka sugan ba inuu aad u ammaanay arrintaa iyada aad buu u ammaanay ah. waxay yidhahdeen aayadda faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir waxay ku ku fasiraan man qadaa naxbahu anas ibnadri raggii lahaa ee sidaa ku tegey bay qaarkood ku fasiraan ayib xadiidka waa ka sugan nebigu sal lla alay slam uu leeyahay saddex ruux alla waa jecel yahay saddexdaa waxaa ka mid a nin isagoo koox la socda cadowga la kulmaya oo dhuunta u dhigaya ilaa laga dilo ama raggii asxaabtiisa ahaa uu u furo isaga isqadimaya ilaa ama ay cadowgu dilo ama uu furo oo uu furo u noqdo ciidanka intiisa kaliya kooxdiisa xadiid kale isagana sugan nebigu sal ly slam aada uu u ammaanay nin intuu dagaalamay oo kooxdiisu dagaal galeen ciidankiisii jabay oo ciidankiisii markii laga adkaaday oo jabeen oo dhaqaaqeen isagu ka soo hadhay oo yidhi maya anugu dhaqaaqi maayo meeshii ku hadhay oo ku dagaalamay ilaa lagu dilay kawsalatul inqimaas macnaheedu waxa weeye ruuxu wuxuu gelayaa dagaal uu u badinahayo inuusan badbaadayn mukhaatara marka la yidhaahdaa way bannaan tahay sharcan xadiis fara badan bay taasi leedahay hadal male taasi hadal male ayib culimada qaar ka mid a ah waxay u deliishadeen marka xadiiskan iyo masaladan la yidhahdo hadda aan ka hadlayna inqimaaska oo cadowga inuu ruuxu isku dhex tuuro isagoo u badinayo inuusan soo noqonaynin masalada iyadaa ah, nusuusteeda dadka qaarkood waxay u daliishadeen mas'aladan la yidhaahdo isqarxinta bay u deliishadeen qaarkood istidlaalkaasina sax ma aha nusuusta ku soo aroortay mas'alatu linqimaas in loo deliishado isqarxinta waa si waa mas'alo farqi u dhaxeeyo furuuqda muhimkaana waxaa ka mid a ah ninka gaalada dhex gelahayay ee khatarta isgelinayay hubka dilaya kiisa ma ahayn hubka dilaya iyo gacanta dilaysa waa gacanta cadowga sooma marka waa muslim gaal dilay waa laakiin ninka isqarxiyey waxa dilay waa hubkiisii soo ma waxa dilay waa hubkiisii inuu dilayana waa u badinahay nin hub cadow dilay la diidanaa laakiin nin hubkiisii isagu isku dilay xadiiskani in loo daliishadaayey taqriiban bucdi baa ku jira iyo nusuusta noocan oo kale masaladaasi istidlaal kaley leedaho baab kalaa lagaga doodaa masalada isqarxinta baab kaley leedaho xadiistani kuma tusayso laakiin qaab kale culimmada ka doodaysa ay uga doodaano masalada waxaa looga doodaa culimada qaarna waxay leeyihiin waa isdil uu ruuxu naftiisa dilay oo nusuustii waxay ku fadhiisiinayaan ku soo aroortay ruuxii naftiisa dila wixii maali wixii uu naftiisa ku dilay buu maalinta qiyaamada naarta dhexdeeda ayuu isgelgelinayaa isku ciqaabayaa naartuuna ku waarayaa kana bixi maayo axaadiistii sidaa lahayd bay mariyeeno waa qaatilu nafsihi bay dhaheen waa qaatilu nafsihi maxaa yeelay wuu isdilay isagaa isdilay waxay mareen nusuusta ka hadlaysa ruuxa isdilay iyo dadka isdilana ma kala qaadin nin isu dilay muxuu ahaayey calow la dagaalanki iyo nin isu dilay muxuu ahaayey qadihii iyo qadarkii ilaah iyo musiibo uu u dulqaadan waayo darteed isu dilay ma kala qaadinba nusuustu waa caam halkaasay mariyeen culimada sidaa qabtahay sidaa culimada qabtahay masaladii horeen ka hadlaynay kamay doodsana labada masalo marka waa kala duwan yihin masalada dood baa ku jirta masalada doodi kuma jirto masalada doodi ku jirtaay waa masalada ruuxu hubkiisii dilayo ku isagu watagu isku dilaya taa dood baa ku jirta culimada qabtaay waxaa ka mid oo sidaa martay culimo badan oo caalamul islaam culimadiisa ka mid uu ka mid yahay sheekh ibn utaymiin alayhi culimada qaar ka midana waxay qabaan masaladaasi ma aha isdil ma ah istil ma ah iyadii istilna ismala bay leeyihin ruuxa istilayaayey ee nusuusta isdiliddu ay ku soo aroortay waciidkaasina ku yimid waa ruux intay musiibo ku timid musiibadii u dulqaadan waayey ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa ka cadhooday saa isku dilay waaye amaa ruuxani niyada iyo qasadka uu ku socdo waa liiclaa'i kelimati illaah qasadku hadduu kala tagana xukumku waa iskhilaafaya saasay marayaan oo waxay leeyihiin masalada maqaasida inay wax badan ku xidhan tahay ficilkoo isku mid ah baa haddana waxaa kala duwa qasadka masala waxay ku miaalinayaan ruux intuu misxafka qaaday oo misxafka gubay qur-aankuu qaaday wuu gubay laba ruuxoo midna misxafka gubay midna misxafka gubay baa midna ajir ka helaya midna ku gaaloobaya bal idinku si dhah kana wuu gubay kana wuu gubay midna wuu gaaloobay midna ajir buu ka helay say ku timi ya inama alacmaalu binniyaat bay ku timi mid misxafkuu gubay wuxuu u gubay misxafka xifdiyo dayaaca ka ilaaliyo misxafku waa googo-aye intii uu dayacmi lahaa gub oo cuhmaan ibni cafaan baaba sameeyey sooma saxaabadaa samaysay saasuu ku gubay ajir buu ka heli leanna misxafkiibuu xifdinahay midna misxafkiibuu gubayo misxafka ihaanadiisa iyo mucaarado iyo nacayb buu u gubay soo gaaloobi maayo maxaa kala duway labadooda ya niyadaa kala duuday niyadaa kala duuday soo ma jeed marka baabkaasi marka waa baab aada waasac u ah waxay leeyihin marka maqsadkii hadduu kala duwan yahay in xugum la wada siiyo sax maaha bay leeyihin doordaasay marayaan adilada ay marayaan waxaa ka mid ah masalatu tatarus bay marayaan oo gaaladu markay muslimiintay eh, qabsadaan ay isu dhigaan oo masale khaasa masale khaasa u qaabdilishanayo laakiin marka sidaa laysugu khilaafayo waa goorma waa marka cidda loo isticmaalaya ay tahay cid ay bannaan tahay in la dilo sharti waay marka cidda loo isticmaalaya ay tahay cid shareecadu banaysay dilkiisa markaa wey markay masaladu khilaafiya noqonaysa ama marka loo isticmaalayo dad aan layntoodu bannaanayn oo abriye ah marka iyadaa xaaraamnimadeeda shaki kuma jirto layskumana khilaafsana waxayna la mid noqonaysaa madaafiic iyo sawaariikh lala dhacay dad ama xabad caadiyo lala dhacay dad dhiigooda uusan bannaanayn sooma taasoo kale la mid markaasi hubka kale lagu dagaalamo bay la mid noqonaysaa waa markii loo isticmaalayo qaab aan muxuu ahay keeni kara in dad dhiigoodu macsuum yahay ay wax ku noqdaan oo loo aabayeelin waa qaabka hadda ay u badan tahay way taqriiban markaasoo kaleeto hadal geli maayo doodna geli mayso dawaabid fara badan bay u dejinayaan culimmada banaynaysa leh waa nooc ka mid a ah asaaliibta dagaalka ka mid ee mashruuca ka dhigaysa dawaabideeda waxaa ka mid a ah, waxay leeyihiin waa in yani amiirka muslimiinta iyo madaxa muslimiintu waa inuu isagu amro waa inuu isagu ku taliyo ruux isagu iska qaadanin dawaabiday u dhigayaan waxaa ka mid a ah maalan waa inay cadowga nikaaye iyo dhib u geysanayso dawaabiday marayaan waxaa ka mid a ah, waa in asaaliib kaleeto oo ka kaafin karta ruuxa aan la helin dawaabid fara badan iyo shuruud noocaasoo oo kale u dhigayaan culimmada banaynaysa qaar ka mid ah. ayb waana badan yihiin waxaa ka mid a maalan sheekh albani alayhi raxmatullah fi bacdi buxuuihi ama fii bacdi kutubihi ayaa ka mid ah ragga dawaabidaa dhigaya waxaa ka mid a ah maalan muftigii hore ee sacuudiga maxamed ibn ibraahim sheekh ibnbaas ka horreeyey mas'alo tan kaba fudud baaba la weydiiyey waxaa la weydiiyey waagii faransiisku uu jazaairiyiinta jazaairiyiintu faransiiska la dagaalamayeen ayaa waxaa la weydiiyey su-aal dhahaysa sheekh haddii aniga oo muslim ah oo sir badan xambaarsan oo muslimiintu leeyihiin ay gaala i qabato oon ka baqo sirta in layga soo saaro oo sirtan layga helo intaanan gacantooda gelin ma isdili karaa sheekh maxamed ibraahim muftigii hore sacuudiga sheekh sheekbaas ka horreeyey wuxuu leeyahay way bannaan tahay saasuu fatwooda way bannaan tahay wuxuuna u daliishaday oo daliil uga dhigay xadiidkii gulaamka inaad ka hadlay biqad nadar ninkii dood ka qaba meesheeda waay oo sheekha istidlaalkiisa iyo dood ka qaba laakiin keliya in la isbaatiyo masaladu inay khilaafiyad tahay baa muhima ah. keligoodna ma aha culimo fara badan baa qaba culimo fara badan baa qaba marka mas'aladu mas'alo dhinac laysugu isugu waafaqsan yaho masaa'il ijmaac galaysa ma aha mas'aladu gaayatu maa fi al waa masale ijtihaadiya aragtida culimmada maanta joogtana ku kala duwan tahay markay aragtidu ku kala duwan tahayna waa markay dawaabideeda wadato meesha loo isticmaalayana ay tahay meeshii ay banaaneed hubka kaleba in loo isticmaalo cidda loo isticmaalaya ay tahay ciddii ay bannaanayd in shareecadu fasaxday dilkiisa iyo la dagaalankiisa marka ciddaa loo isticmaalayo oo ciddaasi wax ku noqonayso ayaa laga doodayaa mooye markay dawaabidda ka baxdo oo quyuudda iyo shuruuda culimadu dejisa ay ka baxdo markaas ijmaac bay noqonoo laysla diidi maayo inaysan bannaanayn limaada lianna markaas mafaasid iyo muxaramaad shareecadu aan ogoleen baa ka dhalanaysa hubkii kale muxaramaadku ka dhalanay bay la noqonaysaa markaas macana sidaas wey masaladaasi marka sidaas wey baraarujinteeda waxaa keenay xadiidkan ayaa wuxuu ka mid yahay iyo nusuustan inqimaaska ayaa waxay ka mid tahay nusuusta loo daliishado masaladaa iyada farqi baana udhexeeya saan sheegnayo qiyaas maca alfaariq wa masalatu linqimaas iyo mas'alada ruuxa isqarxinaya way kala duwan yihiin furuuq baa u dhaxaysa farqiga ugu asaasisan waa ka aan tilmaanayo midna hubkiisaa dilaya camdan hadday khata an tahay dhib male ruuxa hadduu hubkiisu dilo laakiin gaf ku dilo taa iyada hadal male waqti nabiga dhacay sallallahu alayhi wasallam waqti nabiga dhacay min saxaabiya oo hubkiisa ku dagaalamaya safety ayaa seefti markuu gaalka ku dhufan ku isiri bay intay soo noqotay isaga ku dhacay way dishay markaa markaasay saxaabadii waxay yiraahdeen uu isdilay wuu isdilay naftiisii buu dilay inay qaraabo ahayn baa nebiga uy yimid markaas rasuul ilaahay ninkii hebel ah dadkii waxay leeyihiin wuu isdilay ma yabu nabi sallallahu alayhi wasallam ismatili wa arjana rasuul sallallahu alayhi wasallam wa arjana marka hadduu hubkaagu si khata ah kugu dilo lagama hadlayo laakiin mid daga laga hadlay wax weeye markaad og tahay inuu ku dili doono hubkuna kaagii yahay iyo markaad meel ah khatar intaad gasho cadowga hubkiisu ku dilo ood ku dhimanayso laba faqi من مدمر كما تاجنا من نبر ما تاج هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم